تجيسيا تو كلا دنسدو تمسي بخر كلا وقلو ولا تجيبا تو كلا ولا شماء فهي عجبين فارسين تأيضنا ساسو كلا وفارسين تأيضنا وقطوات وعكو سلام جرين كعنتا دو كلا دقاء كعنتا دو كلا دقاء فسيدو قال كعنتا دو كلا دقاء لكاوها دو كلا دقاء هكذا حبشة بخور كوادي وحيك السلام جرين لما رجعنا حبت كلا كارها سوانين كأسان لحاو ومغعيسي آمسا oo degan yani tadarca subiha lamadagacan xabadkaa saarahaa sababum gaalada waayo ikane madaxay saydi jireen madaxan waa lrawaa akala salaamay boqorka logalo kaana laliha madax rukuuc amla loo dhawaaha nuuga waxaa l nuubiyiinta waxa waaye raamisar ay ku jiraan sudan ay galaan alhawaahe dad madow waaye oo kemaali shabaxaan ikana salaankoodii waxawaaye lamada gacan intii boqorkooda loo galo waaa la saara harjiya inta laga saara harjiya waa kala saara mubiyiinta saasa saaxiya yimanta iyo iskajirkoodi sawaabteed waxay ahayd iikane faraha lagu ishaaraa saandicka amal kisaan ila asaan malikul yamama dadka majdiyiinta la wadaa sacuudiga tasxakum riyaada kaleeyahay boqortoomiya qabeen yani salaanteeda waxay ahayd nin kala salaamaayo garabkiisiya gacan kala saaraha afkaan afkaan webiga ilaahay salaanteed maalisleeqan kala saara ninkala salaama gacanta garabka laga saaraa waa asalkoodi kuwaa imaamakaas waxay ahay jireen dadka yamaama inba soo iska salaamaan <clears throat> alaa kuli xaal intaa kulli waa yani lasoo guuriyi waaye lasoo guuriyi waaye ciyaarku almubaarakaatu marka salaamta marka ninka muslimka salaamaysid waxaa yani liwaadana geli min walbo yani oo mu'mina oo ina salaam waayo salaamta uliyeso assalaamu calaykum ikitiraas mu'miniintana uliyeso ilahay marka waxaa fadligaaweyn ku manaysaa waaqaluhu ataxiyaatu lilahi waatinta marka السلام علينا أشهد أن محمد رسوله وغير يهدون وبركاته وصالحين والحتى qofku waa laxabtaa waa laga tagaa yani waxaa laga tagaa barakaatuhu yani waa laga joogtena biraxmatillahi waa laga joogtena asaalixiina yani saalixiinta waa cibaad illahi dadilihiri cibaad illahi saalixiinta lanahaa saalixiin laqaasana wax ma dhiwaayo camal waaye sidii tiri awni rabbiha cibaad allahi kolka waxaa lahay ana muameda ana muameda rasuuluhu oyka asaxo ana muameda rasuul lahi waay sabata waxaa ku sugnaaday fi saii muslim aa kusugnaaday sabata waxaa kusugnaaday fi saxiixi muslim muslim saxiixiisii kaasaa kusugnaaday rasuuluhu rasuul llahi udiya aclamu ka caalim lafdi ana muameda cabduhu rasuuluhu yani ashhadu ashhadida lafdigeedi alwujuba ana dhaafo taa wana saxiisa ala kuli xaal kayfiyaad yani oo magaca jidka sugnaadin waasa mid yihiin midko waxa aha warkaas an maxamedan abdahis lamaad waxaan ahayd yani ashhadu ana maxamedan rasuul lah sidcaad u ahaa ana maxamedan cabduhu warasuuluhu laxsiigaas imaanayaan sadexda ankaa salaat inta الصلاة النبي يصلي يراك النبي يصلي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله وصلي نبي يصلي كي يراك بنا وحواه اللهم صل على محمد وآله وزيادته إلى حميد لجاره إنك حميد مجمع كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما بارك على محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد خلاص خيرات uma tusuma waayo fi laakhiri yani xadka damba sidiisa la sume waayo asaxyaadka damba sidiisii fi laakhiri kutusmay bilaakhiri ala sume waayo fakad ducaa bacda ducad bacdigeeda waa lamid eh waa ma'kuuruhu ducada tala suuguriya annaga xadiis la suuguriya afdal fadli badan wa minhu waxaa kamid ah tamcsuurka allahuma اgfir lii ma qadamtu wama akartu ila aahiri isanu waxaa la sumeeyaa alaa yaziida زياد تحياته على هذا التشهد الشهيد أتعيا طلبه insan alsana ducada isaliga ala yazid ana ziyaadin alaa gayr tashahud ataxiyaadka hadarkiisii iyo salaata cala nabiy nabi sali sala allahu alayhi wasalam inasa ziyaadinin ducada salaada oo ataxiyaadka bacdigeedi ka dambeeyso ina intaa ka badan ala sameeyaa faman cajaza ninkii ka caajizo canhumaa ataxiyaati man cajaza ninki ka caajizo anهma تشhهudka atحyaaت iyo صلاaةa calى النaبي anهma an الصلاaةi وan تشhهud kcaadiyo rajma waa fisirtaa ma rajma waa fisirtaa markaas waa fisirha yani afkiisi oo loo fisiro alubara adbarasan af arbeed waa ku amra وzikr zikri almandub ilcaji saasa kala waaye ninka zikri kaleed adkaarti tasbiixaati wamika afaanina loo fikra filasa mana الثاني عشر الثاني عشر الثاني عشر كما إلى الناس هم الثاني كميتا السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم المدينة عليهم الشهودي عن روان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملك الشهودي قال وحسنا على ذكي كان قائد أبا في الشتاء يعني مثال بين الأهوال الكتاب وهذا كتاب الشهود وحسنا ما كتبا مشهور ويقال مشهورة هذا حجران الشهود الكبرين أقل في التحيات واي أقل في التحيات واي أقل التشهد التحيات واي أقل التحيات أجمل كيف هذه التحيات لله سلام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 التحيات التحيات لما تسمعوه الطيبات jeedaa waajib baa loo jeedaa shan sina waa ataxiyaatu ataxiyaatu ataxiyaatu lama signa oo atayibaatu lama sika waa التحيات المباركة الصلوات إنسانا انت اوقع الصلوات تسجيل السماوات التحيات الصلاة السماوات حدي سلطات لغا سوى وحبط الماوان التحيات المباركات الصلوات لما ذلك أي مرعيس الطيبات abaydaati labayslanadaysid iyo asalawaati sigaarkeed isku daro waxaa kuu soo baxaa meeshaan lamarsid iyo abaydaati waxaa isku baxaa saddex ila marsan salaamu calayka wasalaamu calaynaana iidana kuna waaho salaamu calayka liraa iyo wasalaamu calayna lamadaba liraa iidana kuna waaho asalaamu calayka liraa oo lasidan jid asalaamu calayka liraa والسلام عليهma lamadado yani una waaye manaa akmalka oo lasheegay saa way akmalka akmalka halhaas waay waa intan soo hori ataxiyaaتku lilahi ilah l ataxiyaaتku la akriyo ilaa ataxiyaatka aakis laga gaaro halhaas maxaa yeelay ashhad ana muxamada rasuul ilahi ilaa inuu wuxuu kasoo horay oo maxaa waxaa soo horay asalaatu cala nabiyi war tani waxay isku aruurtahayaan intaas tan ilaxsid a ku jiraa kafiinahan oo dhihi intaas alhaasi kafiinaha litaag alhaas in la akriyo oo sidyaaga ah isi laga bilaabo ilaa laysuu gaaro ataxiyaadka aakarkiisii aakarkiisii abad ashadu an laa ilaha ila allah iyo ana muhamada ana muamada manaa inti laga soo gaaro ashadu ana muhamada rasuul lah inti laga soo gaaro alaasi akriyo waay kasoo yiri nabiga saligiisa sal lahu alayh wasalam ashadu ana muamada rasuullah inti asmaal laga soo bilaabo o ashadu ana muamada rasuullah ana muamada rasuullah inti laga soo gaaro la akriyo alaasi waaa ku jiraa ani kan ila ashida inta soo heriy saligiisa sal الlahu عalيه وasalama hatay nabiga alaas waay alaasasdaar nabiga akad ana cinda rasuullah asxaabku dhamaa laa ilaha ila arkad allahuma salli calaa sayidina muxamadi waala alihi وasaxbihi wasalam intaasa kulasoo gaaro nabiga lagu saliyo kan ila sidaas maha kuwaas yani laabudda minhu maxaa lii wixdati wa barakaatii wasaalixiina wala xabtaa manhobadina yuxdas waa la xasbaa waa la xasbaa yani yuxdas darkaasi fasaalixina waa la xasbaa yaqul xasbaa ana muxamada rasuuluhu ana muxamada rasuuluhu qultu waxaan leeyahay anigu manhooba ahay alasbaxu ana muxamada rasuul llahi sabata waa sugnaaday qowlkaasi fi saxiixi muslim ad sugnaaday muslim saxiixiisa ad sugnaaday wallahu aclam hadii hadii liyaa raxmat ullaahi keliya lihidaa التحيات أنباء رحمة الله وبركاته رحمة الله كل يد الوزار كده هل وكافتنا صار بوجود وقتل هاي في كاس أفكر يعني بركاته الصالحين waxaa laga kaaftoomaa yani raxmatullaahi ramatllahi jirto waxaa laga kaaftoomaa wabarakaatu waa laga kaaf wabarakaatu intaa laga kaaftoo hadii layiraa ala cibaad illahi saalixiina cibaad illahi saalixiina hadii cibaad illahi kuli lagu kaaftado cibaad illahi kuli lagu kaaftado waa kuufilin saalixiinta qoftooda siila kuufilan cibaad allahi الله كل الصالحين الصالحين عندهم أقوى فلان وعليه كساء عباد الله كت إلهي يعني حقيقة أرسل إلهي حق إلهي أرسل إلهي إلهي حقيقة أرسل ويعني أقصي إله كدار هذه وإخلاص وكل شيء يعني إلهي أسفيا لله وحاول إلهي وأماني هكذا عباد الله الله خاتم الجاهلين هكذا maxaa ka horeeyey iyo waxaa kamida ayna yashrabu ishaa xasaasaysadha dhamaan biha iyo cibaad allahi ilaah adoomahii inkaas amaba bas cibaad allahi biha cibaad allahi saalixiinta la dhagaa yashrabu cibaad allahi ay Thank مساجي حسنا وأن محمدا رسوله لو مضى رسول الله أساس رسوله ضمير كلام وضع ولجيت بالحال وضع وأن محمدا رسوله إيراني وأبنانك في رواية عن صحيحة لكن الجيد ضمير رسوله معه ورسول الله يجدني بحال وضع يعني أشهد بالرسول أشهد أدوتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله رواية أشهد بالرواية والقافة وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو أشهد أن محمدا نبي عليه الصلاة عليه الصلاة وأن محمدا أصفى عليه الصلاة حتى الصلاة أشهد ذاتي الذي هو لا إله إلا الله لسوله وأن محمد رسول الله حتى ذات كافية حتى الصلاة وأن يوجد وأن محمد رسول الله رسول أسري الكافية معنى رسول الله لا أمور أمور يعني ولجيت mdii yani ulajeediga yani in oo rasuulihiga damiirkeed arsiha maaha kala dhaafa waxa waaye ashaabtiga olamaad ashaabtiga olamaad muxamed rasuulillaahiga uhoreyso in la dhaafo ashaabtiga wax ma dhigeyso waxa waaye ashaabtiga olamaad waaye waxaasiga ana muxameda rasuulillaahi qolki ani waxaa sigaa ana muxameda rasuulillaahi taas waay kasugnaati mslim ay kasugnaati wallaahi aclaami qultu waaan leehay qultu waxaan leehay bal asaxu waana muxamadan rasuululahi asaxa macnaha waxaa waaye kan qawi ah hoolka oo qawiga ah ana muxamadan rasuulullahi midaa waaye hoolka oo qawiga ah oo muctamadka waxaa waaye ana muxamadan rasuulullahi midaa waaye kan kale abas ansaxo taas waxaa sugnaaday sugnaaday fi صaxiix muslim as sugnaaday muslim as sugnaaday allahu aclam lafdigaada ana muxamada cabdi macnaa ulajeediga waxaa in asnada lafdiyaada larubu ala asigi keliya akahorumid kasugan sadexda waxaa waaye ashhadu ana muxamada cabdi ashhadu ana muxamada rasuul وأن محمدا رسوله انت أسد لفظه وأن محمدا عبده ورسوله مثل ما وريه كالسبعات مثل ما وريه ابن مسعود أسوري أشهد أن محمدا رسول الله مثل ما أسوري كالسبعات أن أن محمدا أشهد الضعفاء عبده ورسوله أشهد لفظه وريه مثل ما وريه أبي موسى فواهي في على وريه لا أحسن الكلام في مثلmaa sugnaaday waxaa lagu kasi macnaha cabsigaa lagu kasi inaa ashhad kujirto asabkaa lagu kasay asabka lagu cabsi lagu kasay ashhadu an laa ilaha ila lah ana muxameda ashhadu ana muxameda macnaha saasaa lagu akriya ashhadu an laa ilaha ila lah waana muxameda rasuul lah lagu akri karaa وأقل الصلاة على النبي وأقل الصلاة صلى النبي oolu akriyo nabiga lagu saliya sala allahu alayhi wasalam waalihi ka iga hawoo allahuma sali calaa muxamadin waalihi waaye allahuma sali aqal salaati saliga nabiga igaasa badan igaasa aasa badan waxawaaye waalihi lagu saliyo sala allahu alayhi wasalam alihi allahuma sali calaa muxamadin yahow nabigaan kutiya maxamed aasatiisa inaxariisto naxariis yeel وآله وآله محرز يال على ala kuli xaal yani salli isimkiisii oo ilaah wasalli aleyhi wasalim tasliim ilaah yiri walhilaa alhan lama salli ala muxamadin waaalihi watilira salli ilaahina amri intaas alhilaa salli aleyhi wasalim tasliima intaas imaani hadihilaa ayka salimu salaam ala shei salaam wakujira yani الله سلام وفجرة يعني السلام عليك بهر الظهور وليس أصغي السلام عليك أيها النبي رحمة الله هذا على أيها النبي هذه يا يا يا أيها النبي له الصلاة في عينيه قد أوقف طبعا حجر رمضان خلاصا وعينيه وكبريسة صلاة في أدب الزيادة مع الوحوة مثل إمام المستوى يا أيها النبي وعلى الله يعتمد في وزيادة على ذلك انتاس اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد سيدنا ليبرا افضل الله اللهم صل على سيدنا محمد ورسول الله سيدنا الايران سيدنا محمد وآله بلا سيدنا محمد من زيادة افضل وايه لكن صلى ان كان بدل آله الى الفضيل wahiyo taasna sunati sunadaas aakiri waxaa sunadoo suneeyaa saydina ali imaka xamiidin majidin waxaa loo suneeyaa asnaabta dambe fihi fi laakiri dadka shahid laakiri kusuudka dambe oo wanaas oo sawaabika imaanayso sawaashiisi in markii allahuma sali calaa maxamedin waalihi kama sallayta calaa ibrahim wala ali ibrahim wabaarik calaa maxamedin wala ali maxamedin kama baarakta calaa ibrahim wala ali ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين بحمد مجيد العاد يعني اللي بكده زيادة جيدي ثم ياه ثم الله لا حميد من الجنود لا حميد من الأوزار ثم ثم شهدت أسنت في بيتي على السماء فقد الدعاء بعد فقد الدعاء بعده عن الجود وقد الدعاء بعده بعده آخر بعد التشهد الآخر saas suna وxogaa waxaa lato qad duaa bacdi o bacd bacd tashhuud aakhir bacd tashhuud aakhiri bacd bacd aakhiri bacd tashhuud aakhiri ama akunu waa afdal fadala minhu lama dhimaad oo kamid ah saydina muxamadin ina sayna ana sala ala سيدنا محمد مع ذلك نور من قدوة الكلمة وعطيها من كله اللهم اغفر لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما يعني سيدنا متدر الأسرة هذا در يعني قمت على أمر سلوك الأدب أجرى هي امتثال الأمر ولا أمرها أدب لقاد استشهاد هي امتثال الأمر أمر سنوي yani raaco waana hormarihaa iliki adab aa la hormarihaa hormarihaa sidina cali yani imaamkii oo xuduudiya hulaxoodii mariya askari madine yani sidaa yani saa iskiri silamaas sida abubakar masinadadaa buki salaada iskahaanay sida abubakar masinada aseedahay oo salaada afdali yani yani madowa sida abubakar أفضل يعني إحنا مريا أكثر أبو بكر أسئلة مريا أكثر ذلك أشياء تصبح مريا سير سير سير أكثر مريا أو تصبح مريا تقدر أفضل معنى أدرك واحد أجلت الحين ما هتقول هدوم تصبحوا اللي هو أجهدني ما هي أمر فيكم حصل زيت عشان أتبع مثل أدب واحد فمن سيدنا محمد الله أمر بأسيد ولا لكن على جاء الرسول وجاء بعضكم بعضا هو إذا يحوزوني كان حتى سيدنا محمد إنه ضرب أفضل وكل نوايا وكتن بين وكيل دينا وعيد محمد بن الحجر في سيدنا على ودارة كل نوايا وكيل الله وتعززه ما إلى يوم الأبوريسي ويقول فيه واحترام فيه يا سيدنا الهلاك لا تمثل إسلامه أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال كلها لا تسيدي لفظ الأمام به يعني حتى نحن الأمام الصبت الأمام قال لي في النهاية حديث لازم باطل وحصل ما لها تزين أساجد هذه هناك علمنا علمنا علمنا لبسنا بما نسينا بسنة ولا بيت بل تجينا وتوجه بعده معنا وكذا وحال أبي التعجيز معي ومأثوره مأثور الدعاء سؤالك النبي حديث ليس يقوله وأفضل فضل بدن ومن هو من المعقول كالنبي حديث ليس يقوله سؤالا عبادة حديث ليس يقوله أو فضل بدن iyo آيات القرآن كسو أرورين ربنا آتنا ربنا ربنا ربنا بيت الحلال ربنا الأزواج وذرياتنا قرة أعين في آيات القرآن كثيرين أو هريان فضلية عاقل حياة بعد ما رئيس maslaka ayaga ahlaaye waxaa fadli badan ducada nabig xadiid lagu soo guuriya u fadli badan samihii ducada oo ma'suurka ah waxaa kamid ah waxaa kamid ah ducada ma'suurka kamid ah waxaa kamid ah lahuma gfir lii ma qadamtu wama akfadtu ilaa aakiri ducada lahuma gfir lii ma qadamtu wama akraftu wama asraftu wama calantu maanta aytaas inta olaa kamiis ilaa gaaro yani inta kala maxyaa wanamaad yaal mil qabri maciidisa mikil qabri miki xijiyaal ilaa kala maxyaa wanamaasi aw dhalaaysa inta lagaan masiirka alaas qaan alaas yani in yani oo waa salaad waxay akristo taas yaa rabaa inta ilaa xamid majid ay kasay atciyaadkiisa kaligiisa aa maasuulan gacda saydan ahawaa تتكلمي كله يعني الأصول أنت عند التوحيد الآخر يعني تسويت يعني ذنب بعد بعد بعد التوحيد الآخر الأصول هو أفضل يعني مأثورك معناه في هذه الوزيري أفضل قليلا مأثورك وحاكم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى الإله ما قدمت وحرمت وما أخرت عن غلال مقتضي عن غلال مريء جنبي عن غلال غلال أن تفيد من الإله يا أخي لا يجاب قال أوادي وعلى فهمي قال أوادي وجنب عشان قلب الواية أوادي التفيد من وma adt an gadaal ma tagina maxaa way kuliga majaabn makuubrine san gadaa macnaha waxaa la waayaa wixii dembi oo iga dhacay dhan iyo dhaaf oo dhamaaday waxa waaye wixii lasoo hormartay waxii la akhrisaga maxaa waaye macnihiisi waxaan akhrisagi dhaafka macnaha waxaa loo adilaa waxaa loo adilaa ala lkufuri ala iyo dhoof dembi dembiga horay oo kii hormari dhaafasa kuwe wax kalena ha irgin dembi kalena ha ijilmin dembiin oo hori hormari sidaas ma hormarta kama aharku macnaha kan dambeeya iyo gadaalayna dembi manaha haddaan suuqiina dambiyaasay ama akrsiga macnaheedi waxaan dambaysi oon bal dabamarine dhaafka macnaheedi waxa waaye yani ilaahow haddaan su ilaahow inaan sii dinin horta ikas inaan sii dinin ilaali dambi inaan ku dhaco inaan sii dinin inaan sii dinin ahaan ilaali dambi haddaan sii dinin saas adiga ilaakaji haddana saabana taasira xarinta shareecatu waa bandiga haddii saabana waasan in oo dembiga ku farciyda taasi laga saaro saabanasin ilaa faji macnaa saara marka waxaa la suneeyaa allah diinka tasahudka inaad taziyaadanin calaa qabri tasahudi tasahudka ataxiyaadka qadarkiisii inaad ka badido ila salaati salaada nabiga cala nabiyi sala sala allahu alayhi wasalam intaas inaad ka badinin maxaa waaye atyaatu maaa aka socoteen yani ashadu an laa ilaha ila اllah ana maamad aal tahay iyo allahuma sali calaa muxamadin waala ali muxamadin saas intihaalahaas ala aalihi alahaas camal ama si ilaa xamidu majid waanisa dabka lagi afdal salaada lira salawaatka qabli bana waaye ibraahimiida waaye kaas inti intihaalahaaska darkeedii inaa ducada salaada lagu akrihaayo isku badri haji waxaa la diidaa yani inay dheeraato alghiba mn maas imam nawawi radi allahu tacaala canhu man cajiza canhuma ataxiyaadki fi saligi niki kacaajizo niki kacaajizo kusahiki saligi nabiga alayhi salaatu wasalaam niki kacaajizo jana waa ku jirtaa waa ku jirtaa khalaas kacaajiz ataxiyaad yani waa ku jiraa naarkiisa aliga kadalika dacwaadka oo dalaada ilay gudeeyey adkaabki asalada aheed subaan rabi alsubaan allah liman amid waxyaalaas macnaha ninkii waxaa iidana carabi ahaato ma mayaqaan carabi ma keeni kara makarka waa dabaahi kara af qabaa waa warami karaa laakin af carab ma ku dhahi karo af carab ma ku dhahi karo ninkaasi waaa u banaan inaad tirtirto waaad fikirahaa adsiisi adis ahaado maara ahaado somaali ahaado hindi ahaado adsiisi aslaa macna hoos ama baraa adsis kudhahaa sawaad bacdihi inka waa waa fikirahaa man cajza canhu ma tawajaba waa fikirahaa ducadana waa fikiraa caajidkii waa